alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalibi اlcilmi ayaynu kusoo jiray qaala musanif raximah اllah wacalayhi faqayid alcilma bilkitaabi laa siyama badaa'icu alfawaa'idi fii hayri madaaniha wuxuu ihi sidaa marka lagu socdo in markaa cilmiga in la qoro ay fiican tahay oo mudakiraad loo yeesho ama kunaash loo yeesho kunaash waxa uu inoo dabdiyey inuu markaa shidan yahay kunnaashan fajcal laka kunnaashan aw mudakira laakiin inaanu shadnayn baa saxan ay kunaashan tahay kunaash inay mukhafaf tahay calaa wasni quraab asalkiisana waa suryaani baa la yidhi waxaanay la macno tahay altadkira ama almudakira ama almajmuuca yacnii marka meeshan wax lagu rursado ama buuggan yar wax lagu qoranayo ayaa la macnotay marka waa mukhafaf wa calayhi faqayid alcilma bilkitaabi sidaa marka lagu socdo cilmiga xidh buu ku yidhi oo waxaad ku xidhaa qoraal aad qorto laa siyamaa badaa'icu alfawaa'idi fii hayri madaaniha waxaan iyadu wax la midi jirin badaa'icu alfawaa'idka kitaabka ah badaa'icu lfawaa'idka fawaa'idda markaa waxa weeye cusub ayaan iyadu wax la midi jirin hadda kitaabkii uma jeedo wuxuu ka tilmaamayaa masaa'isha markaa fawaa'idda ah markaa waxa weeye qofka ku cusub ee cajiibka oo fii kayri madaaniha meesheedii meelaan ahayn ku sugan nusqadan hayo waxa uu qoray markaa dabdiga waxa qoran kordhin ayaa qoran sharaxa ibnu cuthaymiinna waxa uu tilmaamayaa rafcadii ayaa uu ku daray wuxuu yidhi alafsaxu fii kalimati badaa'ica an takuuna marfuuca waxaa sixo badan erayga badaa'ic in la rafciyo marfuuca ay noqoto wa bacda laa siyama yajuusu nasbu walakina arafca axsan laa siyama dabadeedna nasbada bannaan rafcadaasi ka wanaag badan Eh, kolay laba weji ayaa markaa saddex weji baa la sheegaa weji rafca weji nasba iyo weji jara wejiga jarka iyo wejiga rafcadu mar walba waa bannaanyi laakiin nasbadu eh, awqaadda qaar baa la banneeyaa waxaana u kala qaadaan culammadu isimka laa siyama daba dhacay inuu yahay macrifo iyo inuu yahay nakiro hadduu markaa badiba culammadu waxay yidhahdeen hadduu macrifo yahay waxaa ku bannaan laba weji alrafcu waaljaru in la rafciyo in la jaro hadduu nakiro yahayna waxaa ku bannaan saddexdaba wejiga rafcada iyo wejiga jarka aan tilmaanna siduu noqonayo wejiga rafcada wuxuu noqonayaa maada ayaa mawsuul noqonaya sadrusilihiina waa la xadfay noqonaysaa laa siya aladii huwa badaa'icu alfawaa'idi marka waxay noqonaysaa in markaa huwa ay xadfan tahay huwada in lagaga khabraayo maaduna mawsuulta rafcadu waa waadix wejiga jarkuna wuxuu noqonayaa maadu inay tahay masiida litawkiid oo ay noqonayso isimka ka dambeeya inuu jaran yahay laa siya waxay la mid tahay laa mila ay laa siya badaaicay laa mila badaa'ic alfawaa'idi badaa'ic alfawaa'idka wax la midi ma jiru macnuhu dhacya badaa'ic ulfawaa'idka wax la midi ma ahaan mawjuudun mid jira ma aha khabarkii marka wuxuu noqonaya maxduuf isimka ka dambeeya maaduna wuxuu idaafaysnaanayaa siyada ka horaysa siyada ka horaysa maada ayuu idaafaysnaa maaduna masiida litawkiid iyaduna waadix rafca iyo iyo jar mar walba bannaan isimku nakire ha noqdo ama macrifo ha noqdo isimka maada ka dambeeya nasbada waxay yidhaahdeen culammadu hadduu nakiro yahay isna waa bannaan yahay oo tamyiis ahaan buu ku bannaan yahay laakiin hadduu marka isimka ka dambeeya macrifo yahay nasbadu ma bannaana sida in badani maraan waa saas inkastoo bacdi doonaan inay wax u luuqluuqaan oo yidhaahdaan waxa weeye eh, waxaa lagu shabbahaya mafcuulu bihi iyo waxbaa lagu shabbahayaa qaar baa weji doona caynkaasa laakiin sida mashhuurka caanka ahi eh, waa sidaa hore inu sheegay laa siyamaa badaa'icu alfawaa'idi marka hadda isimka ka dambeeya waa mucaraf marka rafca iyo jarba bannaan sida ajwadka waa saas laa siyamaa badaa'icu alfawaa'idi laa siyama ay laa siya aladii kii mid la midi ma ahaan huwa badaa'icu alfawaa'idi badaa'icu alfawaa'id ahaaday muu ahaanin mawjuud mid jira waxay noqonaysaa laada khabarkeedii markaa in la qadaro huwa badaa'icu alfawaa'idina ay noqonayso silatulmawsuulki fii hayri madaanniha meelihii loo filaayay meel aan ahayn ku sugnaa waxaa jirta bacdu alfawaa'id oo meelihii laga filaayay meel aan ahayn lagu qoray wa khabaaya azawaaya iyo angallada waxyaalaha ku qarsoon oo fii hayri masaaqiha meesheedii lagu soo aroorin jiray ama lagu keeni jiray ee siyaaqeedu ahaa meelaan ahayn iyaduna ku sugan wa duraran mansuuratan taraaha wa tasmacuha takhshaa fawaataha wa duraran iyo fawaa'id durarka ka dhigan yacnii luulalka ka dhigan jawaahirta luulkaa oo mansuurata la daadiyo oo taraaha aad arkayso wa tasmacuha aad maqlayso taraaha aad arkayso fii butuuni kutub wa tasmacuha aad maqlayso min afwaahi ka baqayso ka baqayso dee ansab waxay u tahay in la qoro wahaakada arrinku saasoo kale weeye fa ina alxifda yadcufu waannisyaanu yacrid waayo xifdigu waa daciifaa oo qaybista wax la qaybayaa dee mar walba ma dhammaystirna waannisyaanu yacrid ilowshiyuhuna waa soo dariyaa qaala ashacbiyu sheikhii taabiciga ahaa ee la odhan jiray camir ibnu sharaaxiil ashacbi caamir ibnu sharaaxiil ashacbi waxauu yidhi idaa samicta shayan faktubhu walow fi lxaa'id idaa samicta shay-an haddaad maqasho shay aad maqasho yacni shay cilmiga ka mida faktubhu qor walow fi lxaa'idi kul aad gidaarka ku qortana waa inaad qortaa kolay tahay meeshaad ku qoraysaa gidaarka gudihiisa kulay tahay yani gidaarka korkiisa yani qor ha ka tegin rawahu khayama lacalla sawaab inuu abu khayama yahay oo aarkan waxaa la yidhi kitaabu leyh uu ku soo wariyey abu khaysama marka inuu isaga yahay bay u badanta oo sheikhu uu marka waxa weeye khaysame usoo naqliyey aarkan waxaa kaloo soo wariyey imaam axmed wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa alcilal khatiib albaqhdaadi baa isaguna soo wariyey wuxuu ku soo wariyey taqyiid alcilmi saxiixna waa ka yahay shacbi waida ijtamaca ladayka maa shaa allahu an yajtamica hadduu agtaada ku soo ururo maa shaa allaahu kuu ilaahay doono an yajtamica inuu soo ururaa hadday agtaada ku soo ururaan bimacnaa kamiyo badan oo masaa'il ah iyo fawaa'id ah faratibhu tartiibi fii tadkiratin yacnii kitaabaad ku xasuusanayso ama buugaad ku xasuusanayso yacni si murataba ugu qor aw kunaashin oo inagii sheegnay kunnaash inaanay ahaynoo nuunku shidnayn ee mukhafaf yahay calaa wasni quraab aw kunaashin ama waxa weeye marka kunaash aad ku qorto tadkiiru la macno yahay waa boggaa yare fawaa'idda lagu qorto wey cala almawduucaati loo tartiibiyo mawduucyada marka ay leeyihiin mawduucyada laga hadlaayo ayaa loo tartiibinaya hmm. mawduuc mawduucaat baa lagu jamciyaa sida sidii jaaddada ahayd buu sheekhu ku keenay khata shaa'ica waxaa noqday mawaadiic in lagu jamciyo ay marka dad badani ku hadlaan ayay odhanayaan mawaadiicda kitaabka iyagoo u jeeda mawduucaadka mawaadicna waa jamcu mawdic mawdic baa mawaadic lagu jamciyaa marka waa khata shaa'ica wey sida uu sheikhu sheegay waa caljaadda waa sidii saxnayd mawduucaadka markaa waxaa yani loo tartiibiyo u tartiibiyo fa innahu yuscifuka wuu ka caawinayaa alscaaf waa kaalmayntii caawinta sidaas aawadeed sayaaraat liscaaf waa gawaadhidan loogu talagalay yani markaa gargaarka degdega ama marka waxaw dadka xanuunsanaya in lagu guro fa innahu yuscifuka waa ku caawinaya fii adyaqi alawqaati waqtiyada iyo xilliyada ugu cidhiidhiga badan gudahoodu ku caawinaya allatii qad yacjazu can ilidraaki fiiha kibaaru lasbaat taasay ka daciifayaan oo aynay awoodi karaynin inay gartaan oo haleelaan kibaaru lasbaat yacni dadka xujada ah ee xifdiga badan dadka xujada ahe u xafida kuwooda waaweyni wakhti eh, ay ka caajisayaan inay masaladii markaa gartaan oo soo saaraan ayuu ku caawinayaa intaad soo saarto un aad helays kibaarna waa jamcu kabiir kabiir baa kibaar lagu jamciyaa halad waxa in kubaar marka la yidhaahdo iyadoo jamca loo jeedo waayo kubaar waa mufrad waa mubaalaqo kabiir waa mid weyn weyn kubaarna waa mid sii weyn waa mid weynoo weyn kubaarna aad iyo aad buu u weyn yahay weyi marka kabiir iyo kubaar iyo kubaar waxaa la mida ah cajiib iyo cujaab iyo cujaab tawiil tuwaal tuwaal yacni saas wa makaruu makran kubbaara waa yahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah in lagu dadaalo cilmiga in la qoro oo fawaa'idda la qorto in aad iyo aad loogu dadaalo khaas ahaan fawaa'idda naadirka ah waxay u baahan yihiin in markaa la qayday u baahan yihiin qofku hadduu xifdigiisa keliya ictimaado oo yidhahdo waad iska garanaysaa waxaa dhici karta inuu ilaawo ya waayo waxaa la yidhaha addaakiratu qad takuun daakiradu waxbay khiyaamaysaa ya takuunu ka axwaja maa axwaja maa takuunu ilayh yacni wakhtigaad ugu baahida badan tahay bay markaa ku dagaysaa ku hasii daynaysaa macluumadii iyo faa'iidadii saas aawoodee fawaa'idda in la qoraa aad iyo aad bay muhim u tahay meelo gaara ah in lagu urursadaana aad bay u fiicantah oo inaga sheegnay kitaab walba marka uu qofku akhrinaayo fawaa'idda uu ka helo inuu qortaa inay fiicantah ya ahlucilmiga qaarkood aad iyo aad taas bay ugu intifaaceen aad iyo aad bay ugu intifaaceen fawaa'idda ay markaa urursanayaan ee ay qoranayaan ee dabeedna marka waxayn ay raajacayaan marka dambena laga yaabo dadka kaleba inay faa'iidadii wax ka siiyaan oo u gudbiyaan waayahay culammadii salafkuna aad bay u boorrin jireen qoraalkaas aad iyo aad bay u boorrin jireen hadday fawaa'iddii farabadatona waxaa la samaynayaa in la tartiibiyo oo si murataba laga dhigo dabeedna xilli xilli la raajaco oo lagu noqdo aad bay markaa u fiicanta aad bay u fiicantah xifdiga laftiisana in laga faa'iidaystaa fiicanoo khaas ahaan qofku markuu joogo sin ilxifdi yacni waxa weeye ama sinulxifdi da'aha marka waxa weye qaybistu ay aada sii dheeraynayso ama markuu yar yahay inuu aada uga faa'iidaysto xifdiguna waa kordhaa haddii la barbaariyo waa kordhayaa masalan hadduu qofku markaa sameeyo inuu isbaro culaysyada inuu qaado oo maalin walba jimicsi sameeyo culays badan qaado muruqyadiisu waa xoogoobayaan soo ma dabeedna wuxuu samaynayaa marba mar ka dambaysa dee wax awood u yeelanaya culays fara badan inuu qaadi karo awooddii iyo xooggii jismigiina waa u kordhayaan sidaa waxa weeye jismigoo kale markaa tadriibka lagu sameeyo tababarka iyo culaysyada inuu qaado in la baro maskaxda lafteeda haddii la tababarana saas oo kale ayaa tadriibka lagu sameeyaa ay noqonaysaa mid anfacaya oo ay xifdigeeda xoogoobayo yacni aad iyo aad markaa u xoogoobayo saas aawadeed dadka marka qur-aanka qaybay oo kale ee qur-aankii si fiican u qaybay ashyaada kale inay qaybaanna waa u sahlaanaysa laakiin qof aan weligii waxba qaybin wax yar qaybisteeda waa ku adkaanaysa waayo maskaxdiisuma tababarra waxay u baahan tahay maskaxdii tababar bay u baahantay iyo tadriib ayay u baahantahay mar kastoo maskaxda lasii tababarana xooggeedu waa sii siyaadayaa dadka qaar waxay u qabaan maskaxda haddii waxa weeye waxyaalo badan lagu qaybo oo qaybista la farabadiyo in khalal ku imanayo ma aha maskaxda waxa weeye muggeedu aad iyo aad buu weeye waxay yidhahdeen boqolaal kombyuutar waxaa ka qaadis badan maskaxda haddaba boqolaal kombyuter kombyuter keli intuu qaadaa ya so waxaad aad iyo aad u fara badan maa boqolaal kombyuter waxaa ka qaadis badan oo ka mug badan maskaxda intay qaadi karto dadku waxay maskaxda ka isticmaalaan waxaa lagu leeya waa wax aad u yar ya waxaa laga yaabaa maskaxdiisna wuxuu ka isticmaalay in waxa weeye aynu waxba kaga dhicin ya kun qaybood marka loo qaybiyo juz inaanu ka isticmaalin dadka xifdigooda lama jeeranaya inaanu marka ah yani waaxidun min alfin inaanu ka isticmaalin baa laga yaabaa waa sida markaa la sheegay taxliilaadku ay sheegayaan marka aad iyo aad baa maskaxdu u qaad badan tahay haddii la tababaro yani waxa weeye waxay qaadaysaa wax aad u fara bay qaadaysa wax aad u fara bay qaadaysa waxaanad garan kartaa culammadii hore iyo waxyaalaha qaybsanaayeen yani aad iyo aad bay u badnay iminka ahlucilmiga qaarkood waxaa laga sheegay in la weydiiye xifdigiis dabeedna wuxuu yihi waxaan qaybo waxa ugu yar shicir baa ugu yar buui waxaan qaybay waxa ugu yar gabay isagana haddii laygu odhan lahaa bilwad habeen iyo maalin mar ha kala joojin haddii laygu odhan lahaa markaysa markaa wad oo markaa ha joojin baydaa tirina dib ha ugu soo celin bil waa wadi kari lahaa buui bal maalintiiba intee bayd buu sheegi kari lahaa waxaanu tilmaamay maxfuudaadkiisa inuu gabay ugu yar yahay oo shicirka ugu yaryahay ya tababarka la tababaro xifdiga lagu tababaro maskaxdana waxay ka qayb qaadataa marka dambe xifdigu inuu u sahlanaado saas aawadee wakhti yar baa laga yaaba inu wax ku qaybo wakhti yar baa laga yaabaa inuu wax ku qaybo waxaa la sheegaa bacdi hal mar waxay maqleen inay qaybi jireen iminka shacbi oo aynu soo marray asarkiisa waxaa laga sheegaa inuu yidhi weligay xadiisaan maqlay isma odhan maa mar labaad ugu celiyo waxaan qortayna ma jiro yani xifdigiisa aad u badnaa saas aawadeed yani waxa weeye halkaa mar baan ku qaybi jiray buui qodobka siddeed iyo labaatanaad xifdu ricaaya ilaalinta cilmiga la ilaalinaayo oo cilmigii la raacayo in la ilaasho lagu dadaalo ubdul ilwusca fii xifdi alcilmi xifda ricaayati bilcamali walitibaac ku bixi awoodda iyo karaanka fii xifdi alcilmi cilmiga qaybistiisa aada qaybayso cilmiga xifda ricaayatin raacis cilmiga aada raacayso aada ilaalinayso fii xifdi alcilmi xifda ricaayatin marka mowdic la midana waa soo maray waxaad markaa laga dhigayaa waxa bannaan weji ahaan inaad tidhaahdo yacni masterka masterka lagu nasbiyey oo cilmigaa la xafidayaa xifda ricaayatin yacni waxa weeye raacis cilmiga la raacayo la ilaalinayo xifdinteed baa la xafidayaa xifdinteed baa la xafidaya maa cilmigii baa la xafidaya xafidaad laakiin nooc ricaayo ah oo cilmigii ricaayo lagu samaynaayo oo sida markaa waxa weeye loo ilaaliyo yacni ashyaada amwaashaba loo ilaalinayo baa loo xafidaya waa nooc markaa taqyiida ah. bilcamali waxaa lagu ilaalinayaa camalfal lagu camalfalo iyo walitibaaci raacis la raaco raacis la raaco tii hore soo marrayna waxayd ubdul iljuhda fii xifdi alcilmi xifda kitaabin awoodda ku bixiya karaanka fii xifdi alcilmi qaybista xilmiga la qaybaayo xifda kitaabin qoraal qaybistii la qaybaayo yacni qoraal qaybis ku dhacaya oo ku xasilaya la qaybaayo marka nasbada la nasbiyey waxba dhibi kuma sugnaan waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa mafcuul mutlaqa inuu yahay ama waxa weeye masdernimo in lagu nasbiyey masdernimo in lagu nasbiyey bay noqonaysaa qaala alkhaiibu albaqdaadiyu khaiibu albaqhdaadi waxau uhi raximah llah yajibu cala aalib alxadiisi waxaa ku waajiba ka xadiiska doonaya an yukhlisa niyatahu inuu saaf yeelo niyadiisa fii talabihi doonista uu cilmiga doonaayo niyadiisa inuu saafi yeelaa ku waajiba oo ikhlaas la yimaado ilahay dartii wa yakuuna qasduhu wajha allaahi subxaanah uuna noqdo qasadkiisu ilaahay wejigiisa unu noqdo inuu wejiga ilaahay keliya doonaayo walyaxdar an yajcalahu sabiilan ila nayli alacraab ha ka digtoonaado an yajcalahu inuu ka yeelo cilmiga sabiilan mid waddo u ah ilaa nayli alacraab waxyaalaha adduunyada soo darriya gaadhisuu gaadhaayo inuu waddo u noqdo cilmigu taa ka digtoonaado alacraad waa jamcu carab caradkana waxaa la yidhaahdaa waa ashyaada adduunyada ah waxaa addunyada loogu magacaabay waa ashyaa tacrid wa tazuul marna waa wax soo darrinaaya hadday maal tahay hadday madaxtinimo tahay hadday jaah iyo magac tahay hadday martabo tahay marna waa wax markaa suurayo tegaya saasaa acraad luu yihi wa ariiqan ilaa akhdi alacwaad iyo in waddo uga dhigto ilaa akhdi alacwaad bedelle inuu qaato yacnii taas inuu markaa uga dhigto waddo uga dhigtana waa inuu ka taxadiraa oo wuxuu uga jeedaa ay noqoto aad waxa weeye eh, ama mansib ku heshid ama inaad maal ku heshid maal adduunye aad ku heshid ilahay dartii cilmiga waa inuu barta ashyaadan hadday u timaaddo ha ugu timaado ariiqa laakiin isaga maqsuud waa inayna u ahaan markuu cilmiga baranayo oo wuxuu u baranayaa ayna noqon yani marka waxa weye arad adduunyo waa inay noqon ujeeddo adduunyo faqad jaa alwaciidu liman ibtagaa dalika bicilmih waciidku waa ku yimiyo goodigo cidda cilmiga sidaa ku doonta oo marka adduunyada iyo waxa la midka uga jeeda waciid iyo goodi baa ugu yimi loogu goodiyaayo oo ciqaab loo sheegaayo walyataqi almufaakharata walmubaahata bihi sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah llah cilmigii waa in la xafidaa marka xifdiga waa laba nooc midna waxa weeye waxaa la qaybayaa cilmiga lafdigiisii iyo xuruuftiisii baa la qaybayaa midna waxaa markaa la xafidayaa camalkiiyo itibaacii oo macnihii inta waxa weeye markaa la fahmo ayaa lagu dhaqmaya lagu camal falaya cilmiga marka la baranayo barashadiisu wuxuu u baahan yahay lafdigiisa in la barto macnihiisana la fahmo waa in markaa lafdigiisii iyo sida loo akhrinayo la barto marlabaadkana waa in macnihiisa la fahmo oo ay noqoto yacni tilaawatan wa fahman ama tilaawatan wa macnan akhrintii iyo macnihii mid walba in la garnayo taasi haddaba maqsuud lidaatihi ma aha ee waxaa maqsuud ah oo la sii rabaa waa wasiilo markaa fahamkan iyo garashadan iyo barashada cilmiga la baranayaaye camalkiina waa in lala yimaadaa oo lagu dhaqmaa camal ahaan waa in lagu dhaqmaa oo la fuliyaa oo lagu camal falaa yacnii cilmigii camal fal baa loola imanaya dabeedna wuxuu ka cabiray xifda ricaayati bilcamali waalitibaac waa xifdi yacni markaa ricaayo ah oo cilmigii la raacayo oo lagu raacayo camalfal iyo raacis marka waxa weeye la raacayo oo markaa lagu dhaqmayo dhaqanka cilmigii lagu dhaqmayo lagu camalfalayana waxa ugu horaysa xagga niyada in la hagaajiyo ila camalfalkii wuxuu noqonayaa daahir iyo baatin wax muuqda iyo wax qarsoon marka waa in niyadii la islaaxiyaa oo la wanaajiyaa oo ikhlaas lagu bartaa maadaama cilmiga barashadiisu uu yahay qurbatu min alqurab wax rabbi loogu dhowaanayo maadaama uu yahay uu cibaado yahay cibaadadii waxay u baahan tahay in ikhlaas lagula yimaado oo allah dartii loo sameeyo hadday ikhlaas weydo waxay noqonaysaa mid fasahaaday noqonaysa waxayna noqonaysaa mid lagu cadaab mudanayo hadday ikhlaaskii weydo ee istusnimo iyo waxyaalo kale uga jeedo ama ujeeddooyin adduunyo maqsuudkiisuba yahay ee cilmiga wasiilo uu ka dhiganayo iyo waddo ha ka digtoonaada markaa inuu carad adduunyo ama madaxtinimo ama maal ah inuu markaa ujeeddadaas inuu cilmiga ka doonaayo uga jeedo inuu ku gaadho dadka qaar baa laga yaabaa inay sigaa cilmiga barta laakiin u barta si aa u noqotaan dad waxa weeye markaa madax ah ama waxa weeye markaa aad qaadi noqotid ama kadaa ama wax la mida ama dadka agtooda intaad sharaf ku yeelato dabeedna markaa ra'iis bah lagaa dhigo yacni waxa weeye saasoo kale ama jaah iyo martabo inuu dadka agtooda kaga doonaayo ama inuu isleeyahay cilmigan yacni sharciga ah wuxuu u baranayaaba ay tahay aad ku shaqaysatid oo allah dartiiba aan uga jeedin ya ama madrasadda markaa reerkiinna yacni aad ku markaa waxaen yani eh, kaga shaqaysid aad ku maamushid cilmigii markaa maadaamuu qurbo yahay waxa la rabaa in allah dartii loo barto waa kala duwanta cilmiga maadiga ah ee dunyawiga ah iyo cilmiga sharciga ah cilmiga maadiga qofku waa u baran karaa aad ku shaqaysati maqsuud waa u noqon kartaa inuu dibigii ama handasadii iyaday ka fiican tahay muslimiinta inuu ku anfaco iyo wax la mida inuu niyoodo markuu baranaayo way ka fiican tahay laakiin inuu u baranaayo aad eh, kasab xalaala ku shaqaysati yacani waxa weeye ta noocaas oo kale laa ba'sa biha laakiin waxaa ka fiican markaa lafteeda muslimiinta inuu ku anfaco inuu u jeedo maqsuud ay u tahay iyo muslimiinta si uu fardu kifaayah uga rido iyo muslimiinta si uu uga anfaco dadka waxa weeye marka dhibaataysan qudhooda markaysaa si ugu caawiyo yacni marka taas inuu qaradkii ujeeddada ku soo daro inuu niyada ku soo daro waxa weeye waa mid marka u fiican oo marka laga hadlayo cilmi maadiya laakiin cilmi diin iyo sharciga marka laga hadlayo waa qurbatu min alqurab waa inuu marka waxa weeye eh, u baranaya liajli illah iyo naftiisa inuu jahliga ka kor yeelaayo iyo inuu marka waxa weeye marka cilmiga ku camal falayo iyo inuu markaa cilmiga shareecada noolaynaayo oo liixyaai cilmi shariica uu uga jeedo cilmiga shareecada inuu nooleeyo yacni markaa inuu dadka kale ku islaaxiyo yacni maqsuudkiisu waa inuu saa noqdaa inuu ku camal falo ku dhaqmo yacni markaa taas waa inuu niyooda cilmiga sharciga niyadiisu waa inuu saa noqdo laakiin qaadi aad ku noqotid ama marka waxaan yani ujeeddo addunya aad ku heshid amaba ha laguu ammaano ama dadka aad kula murantid oo kula doodid yacni waa in markaa muraadkiisu aynay ahayn walyataqi almufaakharata walmubaahata bihi shahaadaadka laftiisuu sheikhu isweydiinayaa asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya hadday caynkaa tahay haddii la yidhaahdo shahaadaadka uu qaadanayo qofku hadduu niyeeyo ka warran markaysaga shahaadada inuu helo miyayna niyo markaa xun noqonay wuxuu sheikhu odhanayaa hadduu uga jeedo shahaadadii inuu qaato hadduu uga jeedo niyada ikhlaas kula yimaado muslimiinta inuu ka anfaco oo khalqiga ku anfaco muraadkiisu yahay ee dadka inuu ugu faanfaano muraadkiisu aanu ahayn ee uu doonaayo inuu dadkii khayrka ugu sheego khayrka ugu caddeeyo waayo wadanno badan waxaa laga yaabaa in loo diidaayaba dee inuu marka haddaanu shahaado haysan inuu dadka waxu sheegaba in loo diidaayo oo la odhanayo ahliye ma haysatid marka hadduu muraadkiisu sidaa yahay inuu dadkii khalqiga ka anfaco oo shareecadii ugu gargaaro oo dadka ugu yeedho shahaadadana uu isleeyahay sidaa u qaado ta noocaasi waxay noqonaysaa marka waxa mid aan dhibi ku sugnayn niyo xunna noqon mayso niyo xunna ma noqonayso waxay noqonaysaa niyo xasana ayay noqonaysaa insha allah marka waxba yeeli yeelmaysa laakiin hadduu doonaayo dadka markaa inuu kaga koreeyo oo ugu faano oo jagooyin markaa ku gaadho iyo markaa waxa manaasib iyo yacni ammaan iyo wax la mida xaalka noocaas waxay noqonaysaa tii madmuumka ahidee xumayd bay noqonaysa walyataqi almufaakharata walmubaahata bihi ha iska ilaaliyo kufaanka uu ku faanaayo walmubaahata waa isku dhow yihin labada eray oo iska mutaraadifaan inuu cilmigii dadka ugu faanaayo aad iyo aad ha isaga ilaaliyo wa an yakuuna qasduhu fii talabi alxadiisi nayla alri'aasa hana ka digtoonaado qasadkiisu inuu noqdo iyo niyadiisu doonista uu xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam uu doonaayo nayla ari'aasa madaxtinimo inuu gaadho waitikhaad alatbaac iyo dad markaa raaco dabagala inuu yeesho samaysto atbaac yeesho iyo wa caqdi almajaalis yacni fadhiyo cilmiya inuu gunto oo deedna dadku ku soo ururaan waa in isaga markaa qasadkiisu aanu ka ahayn qasadkiisu waa inuu yahay inuu markaa waxa weeye allah dartii ula yimaado oo cilmigaa yacni dadka ku anfaco ugu yeedho hadday in yar u timaado iyo hadday waxay badani u yimaadaan mid walba waa inu wax u dhigaa fa ina alaafata adaakhilata cala alculamaa'i akharuha min hada alwajh waayo aafada iyo dhibaatada culammada usoo gashaa badankeedu noocaasay uga timaadaa qaybtaasay uga timaadaa inay marka waxa madaxtinimo iyo atbaac badan iyo marka ay yeeshaan sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah waa inuu iska jiraa faanfaanka uu cilmiga ku faanayo yacni faanku waa xun yahay in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xata laa yafkhara axadun cala axad walaa yabqi axadun cala axad yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey xadiis culamada qaarkood ay ku weeyeen in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad tawaaducdaan oo isdhuldhigtaan xataa laa yafkhara axadun cala axad walaa yabqi axadun cala axad ilaa aan markaa waxa weeye qofna qof kale aanu u faanayn qofna qof kale aanu ku xadgudbayn xadiiskana waa xadiis haabit oo sugan wey oo saxiix marka fakri waa madmuum ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur allah wuxuu inoo sheegay ka isqaadqaadee faanka badan inaan allah jeclayn tawaaduca ayaa fiican man tawaadaca lilaah rafacahu allah laakiin qofku hadduu faanfaano iskorraysiiyo oo kibro dee khatar bay leedahay waxaana lagu imtixaanaa in waxa weeye marka la fadeexadiyo ya oo kibirku kibraaye iskorraysiinaayey waxaa lagu ciqaabaa in hoos loo dhigo kaana xaqan cala allahi anlaa yartafica shayun fi dunya ilaa wadacah yacni shay kastoo adduunyada ku kor noqda allah wuxuu isku waajibiyey inuu hoos dhigo in hoos dhigo marka hadduu qofku kibro waxaa lagu ciqaabaa binaqiidi qasdihi qasadkiisii wax ku liddi ah saas aawadeed dadka mutakabiriinta ee kibraaya aakhire waxaa la soo saaraa iyagoo dadka ka yaryar oo quraanjadoo kale laalaeg oo dadku isku taagayaan waxay isdhaaheen dadka iska waaweyneeya markaasaa markaa laga yaryareeyey ya saasaa lagu soo saaraa faankuna waxa weye waa shay madmuum oo xun weeye inuu qofku faano ama waxa weye cilmigiisa ha ku faano ama maalkiisa ha ku faano ama caqli badnaantiisa ha ku faano ama xooggiisa ha ku faano ama shahaadaadkiisa ha ku faano ama madaxtinimadiisa ha ku faano kullu daalika markaa faan oo dhan waa madmuum infaankii qofku iska jiraa aanu faanin shay madmuum ah hadday awqaadda qaarkood ay noqoto in markaa qofku uu sheego nicmo allah ugu galladeeyey waa inaan faan uga jeedin masalan oo kale nin caalima ayaa meel buu joogaa dadku ma garanayaan inuu caalim yahay ama funuunta noocaasa inuu yaqaano garan maayaan wuxuu dadkii u sheegay inuu funuuntaa yaqaano wuxuu ugu sheegayana wuxuu uga jeedaa inay ka faa'iidaystaan inuu iyaga ugu faanayo oo u waa idinka koreeya ma aha muraadku laakiin wuxuu u jeedaa cilmiyada noocaya noocaya noocaasaan aqaanaa si ay markaa dadki u ogaadaan oo deedna cilmiga uga qaataan baa muraadkiisu yahay taasoo kale waa saa'ir waa shay marka waxa weeye yani fiican bay noqonaysaa waxaanay soo gelaysaa min baabi taxadus binicmat illaah wa ama binicmati rabbika faxadis nicmada rabbigaa ka warram ataxadusu binicmat illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun waana maqsuud ligayrihi markuu sheegaayo oo wuxuu u sheegayaa si ay dadku uga faa'iidaystaan asar saxaabada laga hayo noocaasoo kale tilmaamayaana waa jiraan sida asarka cabdullahi bn mascuud uu leeyahay haddii waxa weeye marka aan ogaan lahaa cid iga aqoon badan kitaabka ilaahay oo geel inta loo yacni markaa rakuub looga dhigto oo loo raaco lagu gaadhi karo haddaan ogaan lahaa waan u lahaa faanfaan ugama jeedo wuxuu uga jeedaa suu dadka ugu baraarujiyo cilmigu hayo si ay uga qaataan uga faa'iidaystaan ya yacni taas ayuu u sheegaya fii bacdi alaxyaanna dhib markaa lagu samaynayo inuu iskaga daafaco inuu waxan beri ka yahay waa u sheegi karaa masalan cuhmaan bnu cafaan markii ay dadkii ahlu ahaa ee khawaarijta ahaa isweerka ka qabteen ay doonayeen inay dilaan dhiiggiisana ay bannaysanayeen wuxuu u sheegay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qof muslima oo qiraaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamedan rasuulu dilkiisu ma bannaana mooyaane markaa qof muslima inuu dilo isagoo dee u badrheeray oo markaa waxa weeye qof muslima inuu dilay iyo inuu markaa waxa weeye isagoo muxsan ah inuu sinaystay dabadeed iyo inuu markaa kufriyey oo markaa diinka ka baxay saddexdaa mid unbaaba loo dili karaa dabeedna markaasu wuxuu sheegay saddexba inuu beri ka yahay oo wuxuu yidhi sidaa nebiga u rumeeyey calayhi salaatu wasalaam maan gaaloobin ya qof muslimaan dilayna ma jiro wamaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa fii islaam weligayna ma sinaysan iska daa markaan muslimka noqdaye xataa markaan gaalka ahaa ma sinaysan buui waqtigii jaahiliyada waqtigii islaamka midnana ma sinaysan maxay igu dilaysaa wuxuu taasoo kale u sheegaayey si dhibta waxa weeye ay ula qasdayeen uu iskaga daafaco marka aafadu waxay ka soo gashaa dad badan inay marka atbaac yeeshaan ama atbaacdoodu farabadato inay doonaan ama inay waxa weeye markaa madaxtinimo doonayaan yani markaa taasay ka soo gashaa markaase xalqaddu hadday yaraato kitaabkii dhigiba maayo hadday fara badato waa akhrinayaa hadday yaraatona ma dhigayo dee taasina waxay ku tusinaysaa niyadiisu in wax ku jiraan waxay ahayd niyadiisu hadday saalixo tahay marlayba cid ka dhiganaysa inuu dhigo ya mashaayikhda kibaarta waaweyn qaarkood waxaa dhacday hal shaksi bayba darsi u dhigi jireen ya qaarkood afraad yaroo macduudiin bilasaabic baa xalqadooda fadhiisan jiray iyagoo markaa waxaway min kibaar alculamaa ya yani waxa weeye afraad kooban baa ka dhigan jirtay wax laakiin markii ay ku sabreen ilaahay markii dambe waxa weeye waa u furay waxaa dhici karta midaan markaa cilmigiisu badnayn in xalqadiisu farabadato mid cilmigiisu badan yahayna waxaa dhici karta xalqadiisu inay yaraato waa qisma min allah ibtilaa baana iskaga jira waxaa dhici karta dadka qaarkood eh, xalqadda badan iyo dadka tirada badan le inay ku fitnoobaan way iscajabiyaan ya marka waxaa loo baahan yahay in waxa weeye aafaadka la isaga jira loo baahan yahay in sheekha qise uu sheegayaan maqlayba oo uu leeyahay waxaa jirtay buu ihi markaa muddo badan baan eh, oo sanad ka badan ayaan maalin kasta waan fadhiisan jiray buui masjidkaan fadhiistaa buui min alcasri ila alcishaa hadda waa sanad wax ka badan hal qof ima yimaado buui markaasaan ilaahu aalib waaxid aalib waaxid ilahu arday keliyays galab kasta waa fadhiistaa buui min alcasri ila alcishaa ya sidaa sidaan u ahaayo sanad iyo dheeraad aan saa ugu jiray ayaa ardaygii ugu horreeyey markii dambe iyimi buui ardaygii ugu horreeye iyimi ya kiibuu u dhigi jiray markii dambe markaysa markaa ilaahay waa u furay intuu ku sabrayay xalqadii isagaan cidi markaa la joogin oo u diyaar ahaa ciddii u timaadaba inuu wax u dhigo markii dambena waxay noqotay in markaa la kala waayo ya ay noqdaan markaa waxa weye dadka cilmiga ka qaadanayaa inay tiro beelaan oo isagu wakhti u kala waayo markii waxyaalahan ay soo baxeen marka hadda atacliim min bucdina waxay noqotay boqolaal kun inay markaa mutaabiceeyaan calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay yani sabir xalqaddu markay yaraato inuu qofku joojiyo cilmiga ma aha markay badatana markaa waxa weeyaan u dhigay mid ilaahay dadka ku anfici doona allah baa og waxaa dhici karta afraadda kooban ee macduudiin bilasaabic in e, qaar markaa waxa weeya nafcigoodu u bataa inay ka soo baxaan adigu ma ogid xalqadda wax ka soo bixi doonaa mata badan baa mata yarba ma shakhsigan ma shakhsiga kalea ma garanaysa sheekhda qaarkood waxa u imanaya shakhsi ariib ah aan beledkaba joogin beledka marka ahlubeledkaba aan ahayn meelfa ka soo safray ya markaasaa laga yaabaa xilli yar inuu siiyo hadduu ogaan lahaa shakhsigaasi wuxuu noqon doono hadduu ogaan lahaa wakhti aad u badan buu u hori lahaa qaarkood waxay noqdeen a'imay noqdeen imka qaariga la yidhaahdo yacani warshi la yidhaahdo wuxuu ku yimi marka waxa weeye isagoo qariiba ayuu yimi markaa waxa madiina naafic almadani buu u yimi xalqaddii waxay noqotay de in wax loo yaro baarbaadho oo ya sida warshi noqon doono iyo maqaamka uu gaari doono dee ma ogeyn ila qaybka kama warhayo sheikuya markii dambe wuxuu noqday de imaam ya ay waxa weeye markaa derado badan qira'adiisa laga akhriyo riwaayada marka uu isagu soo wariye naafic ka wariyey labada raawiye naaficba loo ictimaadu kami ayuu mid ahaan noqda ila alaanna beledada qaarkood markaysa waxaan hadda qira'adiisi laga akhriyo qira'adu sawiri uu ka warinaayo naafic raawiga marka waxa yani riwaayatu warshin can naafic waliyajcal xifdahu lilxadiisi xifda ricaayatin laa xifda riwaaya ha ka yeelo qaybistiisa uu xadiiska qaybaayo xifda ricaayatin ilaalin xifdigeed laa xifda riwaayatin werin xifdigeed wayna noqon bimacnaa alfaadda keliya waa inaan u qaybine waa inuu camal ahaan ugu dhaqmaa oo camal ahaanna ugu xafidaa fa ina ruwaata alculuumi kasiirun waayo cilmiyada ruwaadda soo warisaa way fara badan tahay wa rucaataha qaliilun cilmiyada cidda raacdo ku camal fashaana oo ku dhaqantaana qaliilun waa yarta wa ruba xaadirin kalghaa'ib fara badanaa mid joogo sidii mid maqan la mida yacni jooga maqanaa baa jira ya waa joogaayo jasadkiisi waa xaadir laakiin qalbigiisu waa qaa'ib oo kal qaa'ib buu ka dhigan yahay wa caalimin kaljaahil waxaa badan mid cilmi lahoo jaahilka la mida oo cilmigii haddaan lagu camal falin dee waa nooc jahli ah kullu man casa allaha fahuwa jaahil ku kastoo allaha caasiya waa jaahil yacnii macaasida iyo dembiyada jahaala lagu tilmaamay inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suua bijahaalati yani waxa weeye towbadda maqbuuladii waxay u sugnaato qura kuwa waxa weeye sayi'aadka samaynayo aqoon darro ku samaynaya kadibna uma yatuubuna min qariib yacni wakhti dhow toobad keenaya yacni qabla alqarqara hadduu toobad keeno wuxuu toobad keenay min qariib yani wakhti dhow buu toobad keenay wakhti dhow ayuu toobad keenay marka kullu man casa allaha fahuwa jaahil wa xaamilin lilxadiisi laysa macahu minhu shay mid xambaaray baa la mida lilxadiisi xadiiska xambaaray oo laysa macahu minhu shay wax ka weheliya cilmigii aanu jirin ida kaana fi itiraaxihi lixukmihi bimansilati daahibi can macrifatihi wa cilmih id kaana sababtuna wuxuu ahaaday waqti uu ahaaday fi itiraaxihi lixukmihi xukunkaa xadiiska sidii mid ka tegay oo kale maqaamkiisa mid ku sugan garashadii cilmiga garanayo iyo xadiiska uu garanayo sidii mid ka tegu la mansilo yahay kaasuu la xukm yahay wuxuu inoo tilmaamayaa waciid inuu ku yimi marka waciidkii waa sheegayaa shaykhu shaarixu man talaba alcilma liyujaariya bihi alculamaa aw liyumaariya bihi asufahaa aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi adkhalahu allaahu annaar nabiga waxaa laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen oo culamada saxiixsan uu ka mid yahay sheekh albaani ku kastoo cilmiga doona si uu markaa waxa weeye culammada uu markaa ugula doodo ama markaa weye ugula socdo ama si uu markaa sifaada iyo waxmagaratada yacni uu waafaqo ama si uu wejiyada dadka xaggiisa ugu soo jeediyo ayuu markaa cilmiga u doonay culamadii de inuu waafaqo oo la mawkib noqdo oo iyaga raaco oo yacni markaa ayuu cilmiga ula doodaya oo yacni safka culammada ku jiro ama inuu markaa waxaweye juhalada iyo waxmagaratada inuu kula doodo ayuu markaa cilmiga u doonaya ama dadka wejiyadoodu inuu xaggiisa u soo jeediyo oo maqaamkiisa u tuso ayuu u doonaya adkhalahu llahu annaar allah wuxuu geliyaa naarta ayuu geliyaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya xadiiska qaybista la qaybiya way noqotaa xifda ricaaya riwaayo keliya aana noqon ricaayadina waxay noqonaysaa xagga diraayada iyo macnaha marka hore in la garto marlabaadkana lagu camalfalo waayo cilmiga in la dayaco aan lagu camalfali waayo kutuba xoor la noqdo waa shay madmuuma xun wey waa shay madmuuma xun wey marka cilmiga waa in lagu camalfalaya in lagu camalfalana ma dhici karto biduuni fiqhin wa fahmin iyadaan cilmigii la garanin laguma camalfali karo laguma camalfali karo marka xuruufta keliya in la bartaa ma aha ee waa macnihii la fahmaa marka la fahmana waa in lagu dhaqmaa marka cidda cilmiga ku camalfashee ku dhaqantaana waa yartay buuri wa yenbaqii liaalib alxadiisi an yatamayaza fii caamati umuurihi can taraa'iq alcawaam waxa u habboon liaalib alxadiisi ka xadiiska doonaya an yatamayaza fii caamati umuurih inuu ku soocmo umuurihiisoo dhan can taraa'iq alcawaami dadka caamada ee dadweynaha ah wadooyinkooda inuu kaga soocmo biisticmaali aahaari rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yacni aahaartii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam isticmaalka uu isticmaalayo ku dhaqmaayo ku camalfalayo raacayo taas inuu la yimaado waa inuu kaga soocmaa ma amkanahu inta suuragalka ah. inta u suuragalka wa tawdiifi sunani iyo sunnayaasha sunanka nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ku camal siiyo cala nafsihi naftiis fa ina allaha tacaala yaquul aya allah wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatu xasana waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya biisticmaali aahaari rasuulillah waxa fiicnayd biitibaaci inuu ka cabiro sheikhu waayo itibaacu waa ka soo arooray ee qur-aankana waafaqaya fattabicuuni yuxbibkum ullah marka itibaaca layna amray isticmaalkana waxaa loo fahmi karaa macno itibaaci ka duwan waa loo fahmi karaayo waxaa loo qaadan karaa aasaartii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee dharkiisii iyo cimaamadiisii iyo yacni waxyaalaha la midka ah in laga tilmaamaya loo fahmi karaa qad yutawaham buu u jeeda laakiin waxa weeye calaa kulli xaal muraadka uu sheikhu uga dan leeyahay ay isticmaalo aasaartii nebiga ha ku dhaqmo ha raaco ayuu uga jeedaa oo nebigu ku dayo calayhi salaatu wasalaam waxaana caddaynaysa siyaaqa hadalkiisa kelmad baa laga yaabaa markay keligee tahay in macno la ismoodsiin karo marka laakiin marka la eego siyaaqay ku jirto iyo waxa weeye sibaaqa iyo lixaaqa marka la eego waxay noqonaysaa macnihii inuu markaa noqonayo mutacayin oo ixtimaalkii faasidkaa ee ku soo arooreeyey in meesha ka baxay maadaama uu sheikhu keenay aayadda u soo deliishaday faina allaha tacaala yaquul oo weliba tacliil uu ka dhigay hadalkiisa dabeedna aayadda uu keenay laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waxay daahir ku tahay isticmaalka inuu ka wado itibaaca la raacayo taas inuu markaa uga jeedo markaa waa caddaha markaa nebiga sunnadiisa in lagu dhaqmo ayaa laga qaadanaya oo cibaadaadka siduu la iman jiray yacni acmaasha siduu leemi jirtay maqsuudka uu nebigu la imanayo calayhi salaatu wasalaam in lagaga daydo waxay ka mid tahay waxyaalaha maxabadiisa iyo jacaylkiisa caddaynaya qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuun yuxbibkum allah haddaad tihiin qaar allaha jecel aniga i raaca dheh hadday raacdaan allah waa idin jeclaanayaa waana idin dembi dhaafaya waana idin dembi dhaafaya masale kale sheikhu wuxuu keenayaa waxyaalaha marka cala sabiil caada nabiga uga dhaca calayhi salaatu wasalaam ma lagaga dayanayaa wuxuu sheekhu odhanayaa ha waa laga dayanayaa hadduu qofku marka waxaban ula yimaado jacayluu nabiga jecel yahay ula yimaadana oo waxuu noqonayaa mid waxa weeye laga ajar siinayo adigu ma tasriixinayo laakiin saasaa ahlucilmi waa ay markaa yidhaahdaan in badanoo ka mid in badanoo ka mid culamadu waxay yidhahdaan ashyaada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la iman jiray oo yacni marka cimaamaddii ashyaadaas isagu masale kale ayuu markaa ila tilmaamaya waanu sheegi doonnaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni cimaamadda iyo ashyaadu nebigu sala allahu alayh wasalam uu qaadan jiray qaadashada la qaato taasoo kale ama waxyaalaha sunan sunanulcaada la yidhaahdo ama wixii caado uga dhacay in laga daydo ma la sharciyeynayaa haabay yidhaahdeen culamo badani hadduu u sameeyana ruuxu jacayluu nebiga jecel yahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqonayaa ma'juur mid laga ajarsiinayo maxabadaa uu nebiga jecel yahay mid laga ajar siinayo noqonaya ibnu cuthaymiin isagu wuxuu odhanayaa wixii caado nebiga uga dhacay calayhi salaatu wasalaam oo cimaamadda iyo go'a iyo markaa guntiga iyo ashyaada noocaas oo kale ah ma la sharciyeynaya in la raaco haa odhanaya in la raacaa la sharciyeynaya laakiin macnaha itibaacu wuxuu noqonayaa yacni jinsigii wixii uu xidhay in laga raacayo bimacnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakti walba wuxuu xidhan jiray waxa ku munaasibka ah ayuu xidhan jiray marka waxa weye wakhti walba waxa ku munaasibkaa ah in la xidho ayaa marka itibaacu markaa noqonayaa buuri sunnaduna waxay noqonaysaa dadku waxay caadaysteen ee aan xaaraanta ahayn in la xidho ayay markaa noqonaysaa dee sunnadu yacnii wixii xaaraana waa laga dheeraanaya laakiin wixii dadka muctaad u ah haddaanu xaaraan ahayn libaaskaas in la xidho weeye si shuhradii iyo ashyaada looga badbaado hadda markaa shuhrada ma tasriixinaya laakiin mawaadic kale ku tasriixin jiray oo saa ku sheegi jiray oo dhar beledka ku qariiba ah hadduu qofku xidho oo dadku ay la yaabayaan waxaa looga baqaa siyaabu shuhra inuu ku dhacay ya saas aawadeed waxyaalaha qaladka waxaa ka mid a ah dadka markaa waxa weeye markaa xidhanaya libaasyada qariibka ah ee beledka iyo dadka joogaa aan muctaadka u ahayn ee curfigii dadka uu khilaafaayo ee dadka ay istiqraabayaan yacni waxa weeye inuu markaa sameeyo waa mid aan markaa munaasib ahayn sida waxa weeye maryahan bakistaantoo kale markaa dadka qaarkood inay xidhaan meelo ayna muctaad ka ahayn inay ku xidhaan oo kale ma noqonayso mid markaa munaasib ah waayahay qodobka sagaal iyo labaatanaad tacaahud almaxfuudaat masaa-isha isagoo ka hadlaya aadaabtii cilmiga khaas ahaan daalibulcilmigu qaadanayey adabka sagaal iyo labaatanaad ama aadaabta sagaal iyo labaatanaad waxay tahay tacaahud almaxfuudaat waxa uu qeybsan yahay uu qeybay waa inuu ku noqnoqdaa oo marba raajacaa mara bacda marba tacaahad min waqtin ila aakhar yacni ku noqnoqo cilmigaaga xilli ku noqo haddana xilli kale ilaa laga gaarayo ku noqo yacni marba marka dambaysa raajico ku noqo yacni mar baan qaybay dabeedna farahan ka qaadaya ma aha ya waa inaad markaa waxaw muraajaco ku samaysaa oo inta hore si aynay kaaga baxsan waa inaad ilaalisaa fa ina cadama tacaahudi cunwaanu dahaabi lilcilmi mahma kaanu waayo cilmigii inaan lagu noqnoqon oo la raajicin cunwaanu dahaabi tegistii cilmigu tegaayey yacni waxa weeye cunwaankiisii weeye yani waxa weeye cunwaanka darsiga oo kale siduu markaa kuugu tilmaamayo xaggii darsiga ku guda jira oo aad uga garanayso ayaa haddii aad ku cilmigii ku noqnoqon weydo waxay u tahay oo kale yacni uga dhigan tahay cunwaankaa darsigaoo kale uga dhigan tahay yani tegiisii cilmigu kaa tegayay yani waxay kuu sababaysaa cilmigu inuu kaa tago cunwaanu dahaabi waa tegistii uu kaa tegayey cunwaankeedii lilcilmi cilmigu uu kaa tegayey mahma kaan yani wax kastaba ha ahaadee cilmigu noocu doonaba ha noqdee haddii lagu noqon waayo waa tegayaan waayo cilmigu waa fara ku hayn intuu qol qofku raajacaye ku noqnoqonayo ee markaa waxaweye marba uu eegaaye ku noqonayo waa haynayaa laakiin hadduu markaa waxaweye ku noqon waayo dib u xaalayn waayo way iska tegayaan can ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaal inama mahalu saaxibi alqur'aani ka mahali saaxibi libil mucaqala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama mahalu saaxibi alqur'aan ka qur'aanka u saaxiibkaa tusaalihiisu wuxuu ahaaday oo qura ka mahali saaxibi alibili sidii ninkii geela u saaxiibka ahaay oo kale tusaalihiisu ka dhigan yahay geelaasu almucaqalati kuwii la xidhxidhay ah in caahada calayha amsakaha hadduu ku noqnoqdo mara bacda mara amsakaha geelaa u haynaya wa in atlaqaha hadduu sii daayana dahabat waa tegaysaa rawaahu shaykhaani wa maalikun fi lmuwaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey maalikna kitaabkiisa muwaa uu ku soo wariyey qaala alxaafid ibnu cabdilbari raximah llah alxaafid ibnu cabdilbar waxa uu yidhi wa fii hada alxadiidi daliilu cala ana man lam yatacaahad cilmahu dahaba canhu ayu man kaan wuxuu yidhi xadiiskan waxaa ku sugan daliil ku tusinaaya qofkaan cilmiga ku noo noqon in cilmigu ka tegaayo cidduu doonaba ha noqdeen lianna cilmahum kaana dalika alwaqta alqur'aan laa hayru waayo cilmigoodu kaana dalika alwaqta waqtigaas gudihiisa wuxuu ahaa alqur'aanu qur'aanka qur'aanka u cilmi ahaa wakhtigaas alqur'aan laga dhigo kaanada isimkeedii ismu ishaarahana laga dhigo in laga tilmaamaayo yacni waxa weeye khabarkii qur'aanka ayaa fiican in laga dhigo isimkii yani wakhtigaasi waa wakti iska ballaaran laakiin qur'aanku waa shay keliya oo macruufa weeye calamna wuxuu yahay kitaabka lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lanna cilmahu maxaa yeelay cilmigoodu kaana dalika alwaqta hadday fii ku jirtay naqligana way ka sii caddaydaa kaana fi dalika alwaqti ay ahayd waxaana dhici karta inay sidaas ahayd baa suuragal ah wakhtigaas waxay ahayd qur'aanka ayuu cilmigooda wakhtiga ahaa laa hayru ay laa hayru daalika mawjuudun ama cilmigooda ay aadka dee ugu dadaalayeen ma ahayn kollay cilmi kale waa jiray oo dee xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam isaguna wuxuu ahaa cilmigii qur-aanka ku lamaanaa laakiin qur-aanka dee muqadam ahaa sunnada nebiguna sala allahu aleyh wasalam qur qur'aankay caddeynaysa laa khayra kordhig buu ii dabdiyey laakiin waxa fiican godaalka oo laa khayru daalika ama laa khayruhu baa macnuhu u dhacaya yacni marka waxa weeyaan hayrkii ma ahayn marka mid yani cilmigi isagu ah oo bimacnaa cilmigii aadka u muhimka ahaa isagu ma ahayn laa ayru dalika mawjuudun waa jiray wax kale laakiin xasrigu wuxuu noqonayaa afdaliyada in lagu koobaayo ictibaar alafdal waalaham waida kaana qur'aanu muyasaru lidikri yadhabu in lam yutacaahad marba hadduu ahaaday qur'aankii la sahlay oo loo fudaydiyey lidikri in lagu waantoobo loo sahlay yadhabu mid tegaya mar hadduu ahaaday in lam yutacaahad haddii aan lagu dadaalin oo marba xilli xilli lagu noqnoqon oo la raajicin famaa dannuka bigayrihi min alculuumi almachuuda famaa dannuka malahaagu muxuu yahay aad ka malaysanaysaa bigayrihi qur'aanka cilmigaan ahaynoo min alculuumi almachuudati cilmiyada la yaqaan ka mida maxaad ka malaysanaysa yani wuxuu tilmaamaya haddii qur'aankaba la ilaa waayo haddii markaa aan la raajicin iyadoo qur'aanka ilaahay uu sahlay cilmiyada kale in la ilaawayaana haddii la raajici waayo waa cala sabiil awlaa wa khayru lculuumi maa dubida asluhu wastudkira farcuh cilmiyada waxaa ugu wanaagsan oo ugu fadli badan maa dubida asluhu kii asalkiisa la dabdiyo la qabtay wastudkira la xasuustay farcuhu faraciisana la xasuustay asalkiisina la dabdiyo la xafiday faraciisana la xasuusanay wa qaada ila allaahi tacaala xagga allahna dadka uu yani markaa u hogaaminaya oo u kaxaynaya wa calaa maa yardaahu kuna tusinaya wuxuu allah raallida ka yahayna ku tusinaya ih eh, waxaa laga soo ikhtisaaray intaha hamsada ku jirtaana waa hamsatu waslin ah in loo akhriyona waxaa ka fiican ih eh, in loo akhriyo waayo hamsada waxaa laga soo qaatay intaha hamsada ku jirta wayna hoos dhignay ama dee bicibaara ukhraa waaba hamsatulwasli hamsatulwaslina waa la garanayaa in waxa weeye ayna kor dhignayn haddaynay ahayn hamsada al ku jirta marka alahar in loo akhrinaayo ih ama waxaa laga soo gaabiyey dee markaa lagu dhawaaqayo intaha la yska odhanayo intaha la odhanayo waxa laga soo gaabiyey in loo akhriyana waa dhici karta wa qaala bacduhum bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen kullu cizin lam yu'akad bicilmin cizi kasta iyo sharaf kasta oo aan lagu adkayn cilmi ama cilmi aan lagu sugin fa ilaa dullin masiiru yacni dulli ayuu meeshu u noqonaya ahaatay oo dulliba ku dambaynaya intaha hadalkaana waxaa loo nisbeeya axnaf ibnu qays inuu yidhi ayaa loo nisbeeya ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay tan dambe waxay noqonaysaa cala alaqlab oo sida khaalibka ah maayo waxaa dhici karta dadka qaarkood in marka waxa weeye ilaahay maal inuu siiyey Eh, bixinta maalka ay bixinayaan oo sadaqadaysanayaan oo dadka ku anfacayaanna ilaahay ku cizeeyey waxaana dhici karta cizigaasi inuu baaqi noqdo ilaa intuu ka dhimanayo marka waxaa laga tilmaamaya qaalibka waxaa laga tilmaamaya kullu cizin lam yu'akad bicilmin fa ilaa dullin masiiru sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah llah cilmigii waa in la xafidaa cilmigii waa in la xafidaa markuu inoo soo sheegay ayuu haddana wuxuu inoo sheegayaa wixii la xafiday waa in la raajicaa oo lagu noqdaa cilmigii haddaan la raajicin ha ahaato wixii la xafiday ama ha ahaato wixii la fahmay midnaba haddaan lagu noqon oo dib loo raajicin way iska tegayaan waayo cilmigu waa sancatun eh, yani maxaweye nooc markaa farsamo ah fara ku inta uu markaa ruuxu kobcinayo wado oo ku noqnoqonayo raajacayo oo marba kororsanayo cilmigii waa yeelanaya waana u kordhaya waana u kobcaya markastuu faraha ka qaadanaya dee waa siduu faraha uga qaado beri baan wax aqoon jiray buu noqonaya haddii kale ya wuxuu noqonayaa xaalkiisu marartu laa adri waan soo maray laakiin garan maayo garan maayo marka la dhigto marka waxa weeye cilmiga waxaa muhim ah in muraajaco la sameeyo xalqadda markaad fadhido inaad fahantay ha ku kaaftoomin waa in markaa waxbay aad raajacdaa u noqotaa oo markaad raajacdo u noqoto de cilmigii waxa weeye waa ku sugnaanaya laakiin haddaad raajicba weydo dee fahamkiina waa kaa qarsoomaya hadhow sidii waxaad arkinoo kale u noqonaya qaybista la qaybayna waa ka xag jirtaa oo dee haddii waxaad qaybtay aanad markaa raajicin waad ilaawaysaa dabeed markaa hadhow waxaad noqonaysaa markaa midaan xafidsanayn qofkuna wax dambe inuu qaybo waxaa ka sii nafci badan oo raasamaalka hore uu haysto inuu ilaashado wuxuu hore u qayba waxay ka dhigan tahay yani rasmaal oo kale ka dhigan tahay waxa dambe uu qaybi doonaana waxay ka dhigan tahay ribx oo kale ka dhigan tahay macaash ya marka dee haddii aad marka wixii horeba aanad ilaalin oo raajicin aanad ku noqnoqon inaad hayso ku dadaalin waxa dambaad qaybaysaa faa'iido kuma leh waxaad ka dhigan tahay sidii mid waxa weeye foosto daloosho dhaaminaya intii horena waa baxaysaa in kalena waad ku shubaysa ya yani geedka ayuu ku matelayaa ibnu cuthaymiin geedka inta la waraabinayo geedku khaas ahaan markuu yar yahay ee aanu aanu xidido dhaadheer yeelan oo geed weyn noqon aanu isagu biyaha gunta ka doonan ya wuxuu u baahan yahay mar kasta in la waraabiyo marka waxa weeye marka mar walba la waraabiyo oo xilliyadii markaa yani saa loo waraabiyo waa kobcaya waa waa weynaanaya laamiis waa badanayaan calimiis waa badanayaan waa kordhayaan laakiin haddii biyahaba laga daayo isagoo yar ya oo aan adkaan dee wuxuu noqonayaa markaysaa geedkaasi waa baaba'aya waxaa laga yaabaa inuu iskaba qalalo khaas ahaan markuu yariya marka cilmiga calaa kulli xaal wuxuu u baahan yahay in lagu noqnoqdo xadiidka nebiguna sala allahu alay waslam wuxuu baraarujinayaa cilmiga ku noqoshadiisa iyo raajicistiisa iyo ku dadaalkiisa waxaanu nebigu ku matelay geela inuu ka dhigan yahay geeli wuxuu u baahan yahay ilaalin haddii aan la ilaalin waa tegaya ya qur-aankuna geelaasoo kale u ka dhigayay cilmiga kalena waa saasoo kale qur oo la sahlay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ayaa sidaas nabigu ka yidhi sala allahu aleyh wasalam marka cilmiyadii kalena waxa saas leeg waxay u baahan yihiin in waxa weye la raajico ayay aad iyo aad ugu baahan yihin halkaan ugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub